بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وقفدين لبعض وريه وعنا إذا بسعطا عشر كي هراء أما وقفدي هراء أي إذا بسعطا إن شاء الله waxaynu kasoo sheekaynay usbuuci hore waynu niri dawladda wadaaga ah ee wadaadadu noogu baaqeen oo yidhahdeen dawladda wadaaga loo baahan yahay in la dhiso oo jamiica alfasaa'il ay ka kooban yihiin waxaanu nihi ma soconayso maxaa jira meel munaafiqiin iyo mushrikiin iyo muwaxidiin ay ku midoobeen ilahay kitaabkiisa laguma hayo bal dagaal baa ka dhexaya baanu nihi wixii ilaahay naga garantiiyay aynu ka sheegnay arrinkaanu wuxuu daba socdaa arrinkaa nafkiisa oo waxa weye waa masal ama tusaale dhacay tusaalayaal dhacay baynu soo qaadanayna tusaalahaas oo markaana tusaalaynaya oo sheegaya in dad sharci ahaa dawlado sharci ahaa ama aimo sharci ahayd oo ay muslimiintu qaabkii sharcigii islaamka ay ku doorteen oo beeca la siiyey oo gaalo soo kaxaystay oo culimmadii beecadii kala noqdeen oo riddo ku xukumeen fa kayfa see uu noqonayo niman marki horeba waddo sharciga ku imaanba oo gaal keensaday muslimiinta wilaayo maba u noqon karo maba aanay u guntaminba inuu muslimka uu u noqdo inuu amiir u noqdo ama inuu ma garanaysaa madaxweyne u noqdo maba u guntaminba maxaa jira waddadii duruqi sharciga ah maba soo marin marki horeba gaala keensatay laakiin nin ku yimid dariiq saxiixa ah oo baycadii u guntantay oo muslimiintu bayca siiyeen oo u aqoonsadeen inuu xaakim muslima inuu yahay oo gaalo soo kaxay oo jamhada ku kaceen weliba oo gaalo soo kaxaystay oo muslimiintu ay gaalnimo ku xukumeen waxaan markaynu halkaa arkaynaa mawqifka culimmadu ay ka qaateen arrinkaas oo kale aynu marka caawa aynu insha allahu tacaala inu tusaale ka bixinaynaa waxa arrinkaa inoo soo gudbinaya shiikeena la yidhaahdo abulmawahib jacfar ibnu idriis alkatani alxuseyn alxasaniy waa sheikh maqrib ah culimadii maqaaribada wey sheikaas maqaaribada ah muddo hadda saa usii fogeyn buu naga maqan yahay ilaa boqol sano iyo xoogaa buu naga maqan yahay maaha nin naga fog maaha wuxuu kusoo gudbinayaa kitaab uu bixiyey adawaahi madhiya lilfarqi maxmiya fi lwalaa'i walbarac ninkaasu waa nin sheekh ah oo maqrib iyo looga yaqaano sheekh alislaam baaba looga yaqaana faqiih muxadid luqawi weeye bay yidhahdeen annaga culimadaasu inta badan war badan kama hayno in yar markii laga reebo kitaabkiisaas marka shiikhu uu alwalaa walbaraaga kaga warramayo ayuu baab u sameeyey uu bixiyey alisticaanatu bilmushriki cala lmuslim in nin gaal ah loo adeegsado ama loo kaalmaysto muslimiin loo kaalmaysto iyo shareecada wax ka qabto ayuu rabaa inuu kusoo gudbiyo waxyaalo badan buu keenay shiikhu aayaad buu keenay aqwaal badan buu keenay aayaadkii marka macruuf wey dadku way yaqaaniin laakiin aayaadkii waa la garab maray wuxuu keenay marka saasoo kale aqwaal tiro badan iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen arrinkaas markaas buu wuxuu keenay tusaalooyin dhacay ayuu marka keenay sheekhu oo maqrib iyo andalos ka dhacay iyo weliba masar ka dhacay ayuu keenay tusaalaha koowaad waynu rabno insha allahu tacaala ugu muhiimsan o rabno caawiy inaynu halkan ka sheegno waxa weeye wuxuu yidhi shiikhu isagana culimo kaloo ka soo naqlinaya kutubtood marka wuxuu yidhi waxay sheegeen buu yidhi nin la oran jiray mawlana maxamed ibnu mawlana cabdullaahi assacdiyi ninkaas oo sameeyey gaalo u qayshaday amiir wa oo amiirkii maqaaribta ka mid ah waa nin asaad arkayso sulaala oo dowladnimo kasoo jeeda wa oo ma garanaysaa ilaa awogiisiiyo ay dowladdu soo ahaayeen wey sidaas ah wey arrinka ayay marka culimmadu sheegeen buu yidhi wamaa waqaca fi dalika min jumlati risaalati iyo risaaladii allatii taasoo ajaabahu culamaau faat culimadii faat meesha la yidhaahdo ay ugu jawaabeen wa acyaanahum iyo raggii ma garanaysaa waaweynaa bihaa camaa kataba ilayhim bihi iyo wixii isagu uga qoray oo yaxuddu calayhim uu ku boorinayo fii naqsi baycatihi baycadiisii markii ay ka baxeen khayra anahum fii tilka risaala ikhtasaruu hadalkaas bay soo gaabiyeen fii kalaami barzali ninkaas hadalkiisa bay soo gaabiyeen buu yidhi markaas buu shiiku markaa uu sheegay oo wuxuu yidhi waxaasiluhu waxa weeye ana mawlana moxamed almadkuur buu yidhi ninkaa idin soo sheegay lama daaqa daracan bicamihi abi marwan adeerkiis ayaa ninkaa wuxuu jabhad ku noqday ku kacay ninkiibaa adeerkiis xukunkii rabaa inu ka rido jabhad waa ku kacday xukunkiibuu ka tuuraya shareecada islaamku waxay qabtaa xaakimkaasu hadduu xaakim muslima yahay nin xaakima oo muslima uu yahay inaan lagu bixi karin mamnuuc wey sharciga laguma bixi karo ciddii ka hor timaadana ciddii ka hor timaada waxaa loo yaqaanaa buqaad baa loo yaqaanaa waa niman gar daran wey gardaroolayaal nimankaa waa lala dirirayaa waa imaamku wuu esbinayaa wuu la diriri ma garanaysaa muslimiintu way uga hiilinayaan ninkaas muslimiintu way uga hiilinayaan maxaa jira waa niman gardaranoo baqaada wey ninkan marka adeerkiisa ayaa ku qabsaday xukunkii wuu dhibay oo wuu ku biya keenay jabhadii waa ku xoog weynaatay ninkii wuu dhaqaaqi waayey walam yajid minhu maljacan walaa mafaran buu yidhi meel uga baxsado waa waay wuu dhaqaaqi waayey dahaba licadiimi nasaara burtuqiis nimankii burtuqiiska la ohan jiray markaa aaday u qayshaday somaaragti agga ayuu ethoobiya isaga dhaqaaqay ilo meesha tolba ka dhow fastasraka bihi buu yidhi wuu qayshaday wastaqaasahu calaa camihi adeerkiis buu gurmad ka weydiistay wuxuu yidhi war haystaay meeshu waa layga qaadaya niman yahow waxaan u baahnay in dawladnimada lee dhiciyo waan u baahnahay niman colaba igu soo duulay argagixiso ah waxaan u baahnahay in nimankaa laga qabto waxay reebayaana ma jirto fa wuu ka yeelay oo wabacasa macahu juyuushan cadiima ciidamo aad iyo aad u xoog badan ayuu usoo diray ciidamo xoog badan ayuu usoo diray wuxuu ku yidhi ciidan baan ku hayaaye dhaqaajiyo ku dagaaltag buu yidhi wa min hunaaka buu yidhi halkaas bay halkaas buu kataba mawlaana uu qoray muxamed risaalatan buu u qoray ilaa acyaani almaqribi culimadii waaweynaa ee maqrib buu u qoray wahuwa yaxudu calayhim fii nagsi baycatihi <clears throat> isaga oo diidan baycadiisi ay ka baxeen iyo wa mubaayacata camihi min gayri mawjibi sharciy ninkii jabhadda ahbay baa waxa lala galay ninkii jabhadda ahaa ayaa baycadii la siiyey soo ma aragtaa warkii meeshuu marayo mm. ninkii jabhadda ahaabaa baycadii la siiyey waaligii marka hore sharcigahaana waa laga noqo dadkiina waa loo sheegay waxaa layihi ninkaasu bayca male ninkan kale oo muslimka ah oo isaga ka soo horjeeday ninkaasaa la yidhi hal lama siiyo baycadii soomaalia ninkaan muxuu ahaa xaakim sharci ah oo la doortay oo waddadii sharcigaas ah soo maray gaaluu soo kaxaystay baycadiis waa bogtay yaa xaq yeeshay qoladii kaleo markuu rubuqaada ahayd ayay xaq yeelatay masaladeena iyo masaladan bal isu barbardhiga maanta masaladeena tan iyo masalada berigaas bal halaysu barbar dhigo war ma is leeyihiin maanta yaa buqaada dee kuwa gaaladu keentaa buqaada yaanahay buqaad wey maxaa jira meel sharci iyo diin ka jirtay yimaadeen inay burburiyaan bay rabaan iyagii baa maanta wadaadadu waxay leeyihin dawlada hal raaca bal ka warrama arrinku su isu dhaafsan yahay bal culimadaana ka warrama culimadan maxay ahaayeen masaalixda ma aqoon miyaa masaalixu dacwa nimankaan ma garanayn marka waay wadaadadu hadda waxay laleeyihiin haa arrinkaa waxa ku jira maslaxatu dacwa baa ku jira dhiigoo la joojiyo baa ku jira meeshaan nimankaan markay culimmada xagga u wareegeen waad garanaysaa ninkaan inuu xoogsanayo dagaalku inuu badanayona waad ujeedaa dagaal xun baa meesha ka dhici waa layslayn laakiin maxaa jira ninkaan diintii uu ka baxay waa gaaloobi bay yidhahdeen wixii ka dhici lahaa ka dhicen gaalnimada ka xun xaakiim gaala annaga noo noqon maayo amiir noo noqon maayo beecadii waa la bedelay wuxuu yidhi shiikhu arrinkaa markii wuxuu yidhi marka wuxuu leeyahay arrinkiibu ka xuny wuxuu yidhi adinku sharci daro ayaa baycadeda uga baxdeen buu yihi fa qaala lahum wuxuu ku yidhi marka wuu cudur daaranaya marka maxaa igu kallifay inaan gaalo uqayshado mastasraktu buu yihi binnasaara xataa cadamtu nusrata min almuslimiin anigu buu yihi gaalo uma qayshan ilaa aan muslimiintii wax ii gargaara aan ka waayey meesha tollaan baa heshay dawladdan waa la soo ma garanaysa nimankii teroristahabaa ah meel kasta isaga yimi baa ka taagan saa darteed baa markay gaalada iska adalxan sameeyaab wadanka in la badbaadiyo oo ninku waa faqiih maaha ninku nin iska hadlaya wa qaala alculamaau waqad qaala alculamaau culimmadu waxay yidhahdeen innahu yajuuzu lilinsani an yastaciina calaa man yaqsubahu bikulli maa amlika kan haddii qof u yimaado oo wixii uu haystay oo dhan laga qaado maalkaagii haddii lagaa qaado gaalo u yaran kartaa bay yidhahdeen culum nin waa nin kasta waa kuu bannaan tahay in aad weydiisato inuu ku gargaaro yara haddii nin ku yimi ku dhacay ani waad weydiisan kartaa ninkaa rabto halkaas ba xoolaagii baa lala ordaaya gaal maan cidka war ii qabo war ninka ii qabo war ninka alaabta iga dhig waa ohan karta ninku waa nin balaa faqiih wey soo ma aragti wahadadahum fiiha weliba intaa ugama harinay markuu xujada sheegtay ayuu wadaadadna kusoo jeestay qaala wuxuu ku yidhi fain lam tafcaluu haddaydna hadda baycadda soo celin oo dib u soo noqon buu yidhi faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi soo ma aragtaan bukaati bay ku daray wadaadada bukaati wey marka faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi ilah iyo rasuulkiisu baa idinla dagaalamaya ogaada maxaa jira bukaad baad noqoteen xaakimkii sharcigaa baad ka baxdeen malgiinaa kala waxaa kaloo kaaga sii daran wasama nasaara nimankii nasaarada wuxuu ku magacaabay ahla alcadwa nimankii daanta kale deganaa daanta kale waxaan uu soo kaxaystay qoladii daanta kale dhinaca kale deganayd ayaan soo kaxaystay buy gaalo maba ohanayo nasaara maba ohanayaba soo maartid wastankafa wuxuuba iskala weynaaday can tasmiyatihim binasaara nasaara ku sheego maanta maxaa la yihahdaa deriska midowda africa walaalahaya adila eagal weliga miya nasaaro maqasha nafsu qadiya soo maarti nafsu qadiya wey qoladii xagga aniga dhinaca kale oo cadwatu waxa weeye ondolos wey nimankii dhinaca kale ay soo hiiliyeen maxay ka rabtaan aniga magacii baa inuu u bixiyo nasaaro ku sheego waaba iskala weynaadaba nimankaas nasaaro lagu sheegi kara nimankaan tolkaaga ku caawilaya waa walaalahaaya haddaad nasaaro tirado nimanka waa fogeynaysaa soo ma marka waa inaad iska tiradaa nimankii ma garanaysaa ciidamadii walalaha ayaanu jaar nahay haddii ilaa ku raya ciidanka midooda africa beesha caalamka magacyaa warqurux baad ina sheegtaa lagaa rabaa soo ma magacyo cajiib oo qurux badan baa sheegaysaa dadkii marka maxaa lagaaga dhigayaa dad wada tol ah wada fiican khayr bay noo wadaan yay naga celinayaan balaayo kale masiibay naga hayaan naga celinayaan kuwana noo fiican oo tol ah culimadii marka u fiirsada culimadii xaalad xun baa soo fool saartay sheekadu waa adag tahay nafkoodii baa loo handaday la handaday haddiidna beecadii soo celi waxay ku dhacdaaki doontaa bal culimada dhegeysa marka culimadaan ma aha culimo ma garanaysa waa niman ragu rijaal fa ajaaba alculamaau lislaam radia allahu canhum culimadii islaamka ilaahay ka raali noqdee ayaa birisaalatin daamiqa risaalo xoog badan bay u direen buu yidhi lijeyshi jeyshka ninkii soo kaxaystay iyo abaadiilihii iyo weliba abaadiishii wixii xumaa uu la yimi wa faadixata rakiiki ta'wiilihi weliba waxayna fadeexayeen ta'wiilkiisi xumaa ee rakiiga ahaa wax la fahmi karo baan ahaynba waa la fadeexayay rasaarad bay qoreen culimada soo jawaabeen nimankaa niman naxayma oo niman dil geeri in ayay diyaar u yihiin niman caadiya maaha wa nasu lmuraadi minha bacda alxamdi markii xamdigii iyo sheegeen naskii aan kugu akriyo way yidhahdeen wa bacdu bay yidhahdeen falow rajacta calaa nafsika falow rajacta calaa nafsika allawma walcitaab bay yidhahdeen waxaa loo baahnaa bay yidhahdeen niyaho haddii aad naftaada aad dib ugu noqon lahayd oo naftaada canaanan lahayd bay yidhahdeen lacalimta anaka maxjuuj lmusaab waa ogaan lahayd in lagaa gari leeyahay niyaho bay yidhahdeen nin tacbaana tacbama hayso fa qawluka bay yidhahdeen khalacnaa beecatika beecadaada aanu ka baxnay hadalka tiri bay yidhahdeen laa wallahi ma kana dalika can hawan mutabac walaa can sabiili khaarijin can ariiqi sharci mubtadac bay yidhahdeen hawadaan ma aha anagu hawadayada inaanu beecadaadi ka baxnay hawadayadoo aanu iska raacnay ma aha shareecada wax ka baxsan oo mubtadac oo bidcaah oo la nimina maaha bay yidhahdeen sharcigii ayaanu kugu xukunay wainamaa dalika mina calaa manhaji sharci wa ariiqihi bay yidhahdeen sharci baanu kugu xukunay iyo wadadiis iyo dariiqiisii ee maqruuxku nabiga ah wa cala sabiili alxaqi wa taxqiiqihi iyo weliba wadadii xaq ahayd in lagu istaago iyo xaqi in la taxqiijiyo ayaanu soconnay soo maaragti wadaadada maxay yidhahdeen nin lama takfiirin karo wadaadadana maxay leeyihiin waxaa xaqaba in la takfiiriyo wadadii xaq ahayd waxa in la takfir lagu takfiiriyo bay yidhaha maxaa jira taa ayaa waxaa ku jira maslaxadtaasay ku jirtaa diintoo la muujiya maslaxad ku jirtaa diintoo la qariyo maslaxad kuma jirto imisnaa diin la qarinaayay maxaa laga soo faa'iiday kam diinta lasoo qarinaayey maxaan ka soo faa'iidnay waxaan khasaara ilaa hadda khasaaro un baan guranaynaa laakiin diinta ilaahay markii la muujiyo allah kuu gargaaray subxaana wa tacaala wuxuu yihi shiku fasharaxuu lahu oo fasharxuu dalika wabayinuuhu way u caddeeyeen uma qaal waxay yihahdeen bu yidhi wa hada kulluhu binnadari ila ma kana min xadiidika qabla taxazubi maca caduwi diin yani markii horeeto waxaad baycada ku lahayd waxay ahayd intaadan gaalada aadan xisbi ka dhigo la midoobin intaadan gaalada cadowga diinta intaadan la midoobin wadaadadii lagama hayo cadowga diinta waxay yidhahdeen lahadda qolada tiraahda ilaahay cadowgiisa waxaa lagu waxaa lagu tuhunsan yahay inay fahamkoodu yaryahay inay sufahaa yihiin inaanay caqli lahayn inaanay masaalixda garanayn ayaa lagu tuhunsan yahay wadaadada waaweynka ahaa xataa afka waa soo marin waaya inay gaalo yidhahdaan nafkooda sida bayaan ku qoran waxay leeyihiin ciidamada ajnabiga ah ciidamada ajnabiga ah soo kuma qoran bayanka saas ciidamada ajnabiga ah nasaarada ma oran karaa soo ma garanay ma oran karayaan nasaaro xataa iyaga wadaadadii waa caamad maxay ohanaya kuwii watay maxay ohanayaan soo ma aragti marka ayaad lahayd bay yidhaahdeen ma garanaysaa iyo walahdu btakliid alcadiimi cala lmuslimiin uma lam tatamaalik bay yidhaahdeen markaa kabacdi ma aadan ishanan karin bay yidhahdeen an alqayta binafsika ilayhim inaad gaaladii naftaada ku tuurtay bay yidhahdeen waradiita bijiwaarihim wa muwaalaatihim waad ku raaxaysatay oo aad ku faraxsan tahayba inaad nimankii iyaga la fadhido oo daris la tahay iyo inaad weli ka dhigato kaannaka waxaad ma umalaysaa maa daraqa samcuka inaanba madax magacaaba aanba kusoo dhicin ayaad u maraysaa dhagahaagaba qawlullahi tacaala ilahay qowlkiisii ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu alyahuuda wanasaara wliyaaa bacduhum wliyaaa bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum aayadaanba weligaaba maqal baa loo malayabala maxaa kuu dhacay nin waxyaqaan baad bukayd aayaddan weligaaba maqal miya samcaaga maba kusoo dhicin miya ilaahay subxaanahu watacaala uu ka nahaynayo muslimiinta inay gaalo weli ka dhigtaan wuxu yidhi fadakaruu kalaama hadal bay sheegeen bu yidhi abuxayaan isagu sheikhu hore usoo sheegay ayay sheegeen buu yidhi markaas bay waxay yidhahdeen buu yidhi fata'amal haada arrinkan ka fiirso maa maca qadiyatika tajidhaa waad helaysaa yani inay xaq tahay baad helaysaa ka fiirso bay arrinkaan aayaddan u fiirso ba yidhahdeen qur-aankii bay ku qabsadeen warkana ilahay kitaabkiisa aayaddaanu maanta way taallaa haddaad tidhaahdo war aayaddaana lagu dhacay waxaa ley ayaddaan ufahmin miskiina iska tahay adig aayaddan saas lagama wado culimadii laakiin maqrib maxay leeyihiin aayaddaanu saana laga wadaa gaala in lasoo kaxaystaa laga wadaa oo lagu gaaloobaayo laakiin wadaadadeenna waxay leeyihiin la la la aayaddan macnada saas maaha lagama wado waxaa laga wadaa inuu diin inuu yidhaahdo inuu diintooda raalli ku noqdo oo weliba uu cadayo oo yidhaahdo diintoodan raalli ku ahay <laughs> hadduusan gaala soo kaxays hadaa waa gaal manahay looma xukunka markaa looma shardinayo in ficilka la sameeyey hadduusan weligii gaala soo kaxaysan oo yidhahdo diintoodan raalli ku ahay gaal a soo ma aragti waxay dhaha ilaa inta aanu ka helno intaasna waran maayo see ku ohanaya dantiisu watahay may kuma oranayo markaas isbaa maxaan samaynaynaa waa muslim waa xoogaa iska dhib badan yahay balaada inuu naga daayaa la rabay waxaan ku samayno ma naqaan iska warwareegana balaa iska warwareegana naga joojiya takfiirkii waxaad wadaan ay ohanayaan culimadii waa kuwaana waxay yidhaahdeen marka niyaho u fiirso bay yidhaahdeen qadiyadaada u fiirso waa tanaay mataa dara'a alkufru wajaba alcaslu bay yidhahdeen mar allaale markii ay imaamkii ma garanaysaa maxaa la ohan jiray sharciga ahaa mar allaale markay gaalnimo kusoo dariso ah, in la casliya waajiba wajaba alcazlu lileryawa in la tuuro wey ma in la yidhaahdo maslaxa kuma jirto iyo maslaxadu taawa hadal maslaxa maxaa jira ilaahi subxaana wa tacaala nin gaala muslim ugama dhigin inuu madaxweyne u noqdo maslaxadu taa wey ibnu xajar bay keeneen wuxuu yidhahdee ibnu xajar wuxuu yidhi yuczalu bilkufri ijmaacan ibnu xajar wuxuu yidhi way yidhahdeen gaalnimo waa lagu cadlinayaa waa lagu eryayaa ijmaacan culimada ku ijmacsan yahi fayajibu cala kulli muslimin alqiyaamu fi dalika soo maarate fayajibu calaa kulli muslim qof kastoo muslima alqiyamu fi dalik qof kasta oo muslima inuu u dhaqaaqo ninkaa tuuraa la rabaa qof kasta oo muslima ibnu xajar way hadalkiisii qof kasta oo ijmaac soo guurinaya qof kasta oo muslima waxaa la rabaa ninkii mar hadduu gaaloobay in meesha laga wareejiyo oo la dhaqaaqa la rabaa faman qawiya calaa dalika ninkii arrinkaa xog u yeesha falahu thawaab sawaab badan buu leeyahy ninkii ninkaa rida wuxuu leeyahy ajri tiro badan buu leeyahy dad maxay yidhahdeen fitno waa lagu halaagsamaya mian wadaadkina muxuu yidhi shiikhi muxuu yidhi ashri tiro badan buu le ninka uquma iyagana waxay yidhaahdeen waa lagu halaagsamay waa lagu baaba'ay qoladii arrinkaa gashay waa gacan ku dhiiglayaal dembilayaal ah ila macnuhu waa saas haddaa fidno gashay oo dad muslima laysay gacan ku dhiiglaa tahay dhiigaan banaanayn mar haddaad dishay gacan ku dhigli shiikhina wuxuu leeyahy ninka arrinkaa uqumi kara dagaal baa dhacaya rag baa la laynayaa ashri tiro badan buu leeyay u fiirsada waman daahana falahu lism ninkii qariya laakiin ninkii qariya oo xukunkaa dadka ka qariya dembi weyn buu ilahay xaggiisa ka leeyahay xajir xukunkii sharcigaha baad qarinaysaa oo ilaahay sharcigiisa in loogu dhowaado ahayd in la muujiyo oo ilaahay ballanta kaga qaaday culimada inay ilahay sharcigiisa muujiyaan cidna aan uga biqin soo ma ayaad qarisay dembiilaa tahay buu yidhi sheekhu ijmac buuna ku sorarayaa ogow wuxuu yidhi waman cajaza ka warran ninkii tabar waayo marka waa dhaqaaqa waay dhag nimankii lama dhaqaajin karayo tabar baa la waayo dadkii israaca waa wax la sameeyo la garan waa wuxuu yidhi wajabat calayhi lhijratu min dalika alardi meeshaa inuu ka dhaqaajiyo ka hijroodo wey inuu fadhiyo maaha waa dad maxay yidhahdeen dawladaan ba dhisaynaaba shiikiina muxuu yidhi in la hijroodo waa ah meesha ha laga hijroodo haddaadan tabar tabarhan ka hijrood meelkaliskaad laakiin puntland iyo somaliland aan fadhinaaye goormaan hijroonayna goormaan hijroonaynaa meelihii muslimiintu haysteenna waa laga soo hijrooday wadaadadii o dhan waa kasoo tageen puntland iyo somaliland laysku soo guray so ma garanaysa halkaana islaamka yaallaa layidhi xagga belataal fitna taal kismaayo fitna taal bay iyo bakool fitna taal beledweyne fitna taal looma dhawaan karo laakiin garowe maxaa yaal diin hargeysa diin maasha allah xaggaasa loo wada cararay wadaadadii dhan xaggay wada aadeen shiikan wuxuu le in laga hajiro wa wuxuu yidhi shiku uma qaalu waxay yidhahdeen buu yidhi walama afta alculamaau ridwaan ullahi calayhim culimadu markay fadwoodeen biriddati man istansara binasara cala lmuslimiin culimadu waxay fatwoodeen bay yidhaahdeen ninkii nasaaro soo kaxaysta oo muslimiin usoo kaxaysta inuu murtad yahay diinti ka baxay kaana dalika nasan jaliyan bay yidhahdeen fii wujuubi khalcika marday culimada saa noo fatwoodeen marka waxa weeye waxa uu arrin cad yahay waxaa marka waajib noqotay inaan baycadaada ka baxno bay yidhahdeen culimadii baa warkaana siisay culimadii baa culimo isku riixaysa marka waajib bay noqotay bay yidhahdeen wasuquudu beycatika beecadaadina waa dhacday bay yidhahdeen wasuquudu beycatika beecadaadina waa dhacday falam yabqa laka wax ku haray ma jiraan ila munaasacata alxaqi subxaanahu calaa xukmihi ilaahay ayaad xaqiisa kula doodaysaa bay yidhahdeen xukunkaan adiguma lihid adigaaba dood ku jiraba xukun in lagu dilaaba waajibehe man badala diinahu faqtuluuhu marka waxaba waajiba in lagu dile hadda kabacdi waxaad doonayso ilaahay oo aad xaqiisa kula doonto wey ilahay wuxuu yidhi ba yidhahdeen waman yushaaqii rasuula ninkii waman yushaaqiq illaha wa rasuulahu faina allaha shadiid lciqaab ilahay rasuulkiisa ninkii la collaytama waxa weeye dagaal ilahay subxaanahu wa tacaala ciqaab xun ayuu siinaya wa amaa qawluka fi nasaara fasaaradays mid usoo qaadaya aad tiri inaka rajacta ilaa ahli lcadwa anigu ahlilcadwaan u laabtay qoladeena halkaan deriska aynu nahay deriski un baan u noqday wey soo ma aragti un baan u laabtay maxaan sameeyey aniga kenya waa darisgeena dhib ma leh ilahay baa daris nooga dhigay ethoobiya ilahay baa daris nooga dhigay oo isku khasbannaa siday yidhahdaan munaafiqiinta wey somaarka dariskii baan u laabtay baa tiri wastadcamta weli wastacdamta waxaad weynaysay an tusamiihim binasaara nasaara inaad ku tilmaanto fa fiihi almaqtu aladi laa yakfa biraad waxaa ku jira halkaa cara ayaa ku jirta aan qarsoonayn wa qawluka qowlkaaga raja halkaas marka belaaya ku jirta bay yidhahdeen makti baa ku jira ilahi subxaana wa tacala caradiisi baa lagala helayaa ayay yidhahdeen ma garanaysa wa qawluka daraskaygii baan ku laabanaya maxay noqotay ilahay caradiisi subxana wa tacaala ilahay caradiisi waa inaad tirahdo dariskeeni wey waxba maaha walaalaheen wey waa ilahay baad ka caraysiinaysaa subxana wa tacaala waxay yidhahdeen wa qawluka bay yidhahdeen rajactu ilayhi waad u laabtay xiina cadamtu nusrata min almuslimiin waxaa tii haddana anugu waxaan u noqday markaa muslimiintii wax ii gargaara ka waayay maxaad iga rabtaan fa fiihi maxduuraan laba shay xunxun baa ku jira bay dhahay oo waxa wey yuqdaru cindahumaa laga helayo qadabu rabbi caza wajalla ilahay caradiisii laga helayo axaduhumaa waxa way yidhahdeen anaka ictiqadta waxaad u malaysay ana almuslimiina kulluhum cala dalaala muslimiinta oo dhanba inay dalaalo ku sugan yihiin ayaad u malaysa bay yidhahdeen markaas muslimiintan gargaar ka waaye muslimiintan marka dalaala ku sugan yihiin wa ana alxaqa laa yabqa lam yabqa kuma uusan harin man yaquumu bihi ila nasaara walciyaadu billah xaqa keliya maanta waxa u qumaba waaba gaababa cid kaleba lama hayaaba tiriba ka warrama culimada fiqigooda iyo cajiibkooda nimanku cajiibsanaa fiqi weynaa soo maartid waxaadba tiri ilaahay wax diintiisa u gargaaraya lama hayo ilaa nasaara ma hayo maxay leeyihiin midowga africa mahayne cid kale oo noo gargaaraysa gaala mahan cid kale ma hayso war xaqi ilaahay meeyi cid u gargaarta lama hayo may ma jiraan waxa kale oo dhan waxay u dhamaatay wy cid haba yar u gargaaraysaa ma jirto soo ma aragti masiibaa mesha ka dhacda bay yidhahden waxay yidhahdeen laba shay oo ilahay caradiisa lagu gaaraayo wy ko way kaas mid way bay yidhahdeen wa thani waxay yidhahdeen waxa wey kan kale waxa weeye anaka istacanta bilkufaar kufaar baad soo kaxaysatay cala lmuslimiin almuslimiin soo kaxaysatay bay yidhahdeen iyadana waa musiibo weyn ilahay caradiisa laga heliy yara culimada xataa ohan waaya taas culimada waa laga helaya xataa in la yihaahdo ilaahay caradiisii baa ka waajibaysa in gaalo lasoo kaxaysto ilaahay caradiisii baa ka waajibaysa in ma garanaysaa la yidhaahdo xaqii wuxuu ku haray gaalada keliya u gargaaraysa wadaadadii baaba hadda arrinkaas yani hadalkooda markaad fiiriso waxay kuleeyihiin waxaan lagama bixi karo gaalada lagama maarmi karo inaka dahay warkiisa ku ohanay wafixadiii bayna xadiis ba u keenayan rajula min almushrikiina nin mushrikiinta ka mid a ah. daliil bay keenayaan miman curifa lagu garanayay binajdati wa shujaaca nin geesinimo iyo ragnimo lagu garanayay jaa ila nabiyi sala allahu alay wasalam fawajadahu yuxidu shafra <clears throat> isagoo mindidiisa safaysanaya faqaala lahu wuxuu ku yidhi ya muxamed jitu liansuraka waa nin mushriga nabiga u yimi sal allahu alay wasalam markaas wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan dagaal buu ku jira dagaalkii badar weeye waa qisadii ku jirtay saxiixulmuslim weye hadda waxaan macnay ku wariye iyo inay lafdi kale uu leeyahay ma garanayo xadiiska caaisha warinaysay nin baa markaa soo tegey ah, dagaalka yaqaana nebigii u yimi wuxuu ku yidhi ya rasul waxa uu yidhi maxamed waxaan ku yimi inaan dagaalka kula galo qanimadana wax ka helo nebigu ma islaamtay maya anigu mushrig markaa lamaystooon iska tag haddana uu ka daba yimi sidii oo kale intii oo kale ku yii nabigu ma islaamtay maya mushrig anigu ma kaalmaysta oradka haddana mar saddexaad ma islaamtay ha buu yidhi dagaalka gal buu yimid nabigu sala allahu alay wasalam marka nebigii bay yidhahdeen sala allahu alayh wasalam ayaa diiday inuu nin kaalmaysto oo gaalo u kaalo waliba muxuu kaalmaysanayaa gaalo kale ma aha inuu muslim u kaalmaysanayo xaggee buu ku duulayaa gaalo u socdaa gaaladii kale inuu ukaalmaysto buu diidaya gaal inuu gaalo ukaalmaysto buu diidaya iskadaa inaad muslim usoo kaxaysatee waxay yidhaahdeen wama samictahu min qawli lculamaa fi bihim hadalkiisii ahaa nafkiisi in loo jawaabo wey oo yidhi culimadan waxaan ka maqlay inay leeyihiin waa kaalmaysan kartaa haddii xoolahaaga oo dhan lagaa dhaco oo ninkaa qaato inaad tiraado rinkaa layla qabto nin allaa ninkaa qabto waa kaalmaysan kartaa marka gaaladina waa ku jirtaa maxaa ka rabtaa nima aniga faqiihii baa la helay ufiirsada ninku waa faqih lakin ragga faqiihsan baa jooga waxa la yidhi inamaa huwa an najcalahum khidmat asbaali dawaabi laa muqaatala waxay yidhahdeen waxaan inaanu yeello weeye inay noogu khidmayaan oo ay dawaabteenna ma garanaysaa xoolaheenna ay qashinka iyo saalada ka qaadaan weeye dawaabtaanu fardaha iyo geela iyo ayaa qashinka meelahay fadhiistaan ayaa saalada iyo qashinka iyo ka gura la oranaya maahine maaha in muqaatalo loo kaxaysanayo oo dagaal lala geliyo maaha bayna isticaanadiina meel bay saareen soo mara isticaanadi waxa wey anu kaalmaysiga qashinkayga iga qaad kaalay nimo meelaha iga nadiifi ah, soo ma garanaysid weyaan maahayne in muqaatalo loo kaxayso kaal ila dagaalan la yidhaahdo ma jirto ba yihahdo lahaa culimada intaa way warkaad ka maqashay bay yidhahdeen ma garanaysid w faama alisticaanatu bihim cala lmuslimiin laakin gaalo in loo kaalmaysto falaa yaqduru ila calaa baalin man qalbuhu waraa lisaani lisaanihi yira araggaas qalbigiisa qofku kusoo dhici karo maba jiro ilaa mid qalbigiisu carabka un ka dambeeyo maahayn mid aan qalbiba aan lahayn oo iimaan aan lahayn oo wax allaala wuxuu fahmayo aan jirin maahayn cid kale araggaa ma samayn karta bayira maanta waadadii nafkoodii ayaa oranaya la kaalmaysan karaa ka orran waadadan usaanay leeyihi waadadii nafkoodii baa oranaya maaha mushkila waa laska kaalmaysan karta waxaa raadinaya hadba waad bal wacaya markaasaa laleeyahay bal ka waran sheekh dawladii sharciga ahayd soomaaliya hadda marka ethoobiyan soo galeen waa adaa telefon diray bal ka waran sheekh sacuudiga joogaa telefon loo diray shiikhow bal ka waran dawladii sharciga ahayd oo adduunku doortay ayaa markii jabhadaa dhibay markii jabhadii ku kaceen ayaa waxa ay u yeeratay magarana dadka dariska maya ha xaq bay u leedahay dawladdu maadaama ay sharci tahay in la adeeco wey bu leey maxaa jira soo kaxaysa isagana isagaana <laughs> sheikh u ah meesha ufadhiya <laughs> marka qolo kale ma soo kaxaysto ma oran karo qoladaas waxa weydiinaysaa ma garanaysa annaga kuwana culimada rabbaaniyiinta aan warkooda in la maqlo ay tahay wa fii qawlika bay yidhahdeen yajuusu lilisticaana lilinsani an yastaciina calaa man qasabahu bikulli ma amlika qofkii wax walba ka qaata bay yidhahdeen wajacalta qawlaka haadaa qadiyata qadiyadii baad ka yeertay ka yeesha bay yidhaahdeen oo <clears throat> antajta laka daliilan bijawaazi alisticaanati bilkufaari cala almuslimiin taasa waxaa ka yeeshay qowlkaaga dhan oo aad daliishanayso oo gaalo aad usoo kaxaysanayso muslimiinta bay yidhahdeen arrinkaas waxay yidhahdeen musaadamatu lilqur'aani kamaa laa yakfaa wey qur-aanku ka hor imaanayaa sida iska cad bay yidhahdeen ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliya bacduhum awliyaau bacdi waman yatawallahu minkum fainahu minhum ya ayuha aladiina لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وزدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سبب قالوا هذه هداد آدان إلى وحده سبحانه وتعالى قال لما تنقون إيسان مكاش إلهي بل الله مولاكم الله إذن كفلنا معاجرة إلهي بأولي bal iska badda gaalo ka dhigataan allahu mawlaakum allah idinku filan subxana wa tacaala soo ma garanaysa ilahayna waa midka gargaar haddii la weydiisto waa gargaar la weydiisto midka ugu khayr badan wey maxaa alle wax la weydiisan weydan baa ilahay leeya subxana wa tacaala qur-aanka oo dhan baa bal maalintii maxaynu nirahnaa maxaynu maalintii nirahnaa markii toddobiyo toban jeer غayr اlmaqdubi calayhim wala dali ayaad maalin walba leedahay faatixadii ad garan laada faatixada akrinaysa ayaa waxay sheegayso ad garan lahay maal baad akrinaysa ina lilah wa ilayh raajicuun waxay qur-aanka ayuu ka hor imaanaya wa bay yidhahdeen laa tanduru markaas waxay u keeneen qadiyaaq dhacay tusaale siinayaan liqadaaya talmisaan wa tunis bay yidhahdeen wa min sa'ir lbuldaan yani waxay yidhahdeen tunis iyo meelo kale iyo wax ka dhacay kayfa waqaca liumara'ihim bay yidhahdeen almustansiriina bilkufaari cala lmuslimiin niman baa jiray horay gaalo usoo kaxaystay muslimiinta hal xasaluu calaa shayin mima qasaduuhu bay yidhaha waa horay tusaalooyin hore loo yaqaan nin gaal soo kaxaysa welig meel ma gaaro waa la yaqaan dad unbuu unbulaaya laakiin kuma gaaro meel waxay yidhaahdeen wixii ay ku talagaleen ma heleen oo balaquu shay-an mima amaluuhu bay yidhahdeen ama wixii ay rajaynayeen ma gaareen bay yidhaahdeen calaa ana akthara alculamaa culamadii berigaa joogta bay yidhahdeen xakamuu biridatihim inay murtadiin bay xukumeen fafaatathum nimankaa waxaa dhaaftay addunya walaakhira walciyaadu billah bay addunya iyo aakhiraba way waayeen bay maxaa jira addunkana murtadnima lagu xukumay meel allaale meeshii lagu heli waa lagu dilayaa aakhirana way dhaaftay maxaa jira gaaray soo kaxaysteen murtadiin bay noqdeen waa u dhamaatay waqad iftakarta waxaad ku faantay bay yidhahdeen fii kitaabika kitaabkaagii bijumuuci ruum inaad ruum soo kaxaysatay jamci waana heshay bay yidhaahdeen iyo waqiyaamahum iyo waqiyaamahum macaka iyo inay adiga kula jiraan ruum oo dhan baan soo dhaqaajiyey waxaa roocyadano ruuma ila socda soo marka kuwan maxay yidhahdaan a caalamkii annaga intaasoo ciidankii africana taageersan yurub baana taageersan maraykankaa marnoo ciidan noo soo diraya international community o dhan baana taageersan sidii o kale waa nafsu shay wa baad ku faantabaaan waxaasaad ku faantay bay yidhaahdeen wacawalta calaa buluuqi lmulki bijamcihim waxaadna aad tala saaratay oo aad tihi waxaan boqortinimada ku gaarayaa ciidanka aad soo jamcisay ay yidhaahdeen wa anna laka bi bay yidhahdeen see ba arrinkaas kugu sugnaa xagga kaaga sugnaanaya maca qawli illahi tacaala ilaahay qowlkiisu halkan yaallo alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina ilahay wuxuu yidhi wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun ilahay diinta waa dhamaystiray diin dhamaystiran waayo haddaad tidhaahdo diintaan meel aan ahayn baa wax ka doonanaya meel ku gaaraysa ma jirto diinta waa dhamaystiran soo gaala mulki siinaysa mulki kuma gaaraysid xaggee mulki ku heli inaad diinta soo marto haddaad ilaahay diintiisa aad damacdo inaad baktiiso oo aad damiso aada isku daydo ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala in diintan la damiyo way dhammaystirmaysaa adun baa khasaaray wa fi xadiii bayna xadis baa kuso aroray bay yidhahdeen laa tuqlabu hadihi lumma ummaddan lagama adkaanayo walow ijtamaca calayha min alkufaari maa bayna laabatay dunya adduunka oo dhan gaalada joogto oo dhan hadday isu timaado muslimiinta kama adkaanayso xadiis baa kusoo arooray xadiiskaas ma garanayo ma garanayo laakiin macnihiisu iska saxiix macnihiisu waa saxiix oo nabiga sala allah alay slam islaamu yaclu walaa yucla caleyh axaadiis kalea jirta macnihi saxix wey lakin isaga ma garanayo wa fiihi bay yidhahdeen wa fiihi waxa ku jira waxa nabiga kusoo arooray bay yihahdeen xadiis kaleeto sayuqaatilu aakhiru hadihi lumma ummadan kooda ugu dambeeya addijaal buu la diriraya rag baa joogi doona weligood dijaal la diriraya oo diintaa noolaynaya xaggee rag baa kaa celinaya diinta xageebaad ku gaaraysaa bay dowladda iran waa lagaa celinayaa maxaa mujaahidiin lama weynaayo xataa ay ula dagaalamaan dijaal ay la diriraan way yidhahdeen wafiihi fiihi waxa ku jira xadiiska bay yidhahdeen sa'altu rabbii salaatan xadiiskii bay keeneen saddex shay baan ilaahay weydiistay subxaana wa tacaala ilaahay labana waa isiiyey midna waa ii diiday uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid a ah in gaalo intay isugu timaado muslimiinta ay ka adkaato ilahay waan weydiistay ilahay wuu isiiyey subxana wa tacaala marka gaalo muslimiinta weliga kama adkaanayso laakin dhib bay ugeysanaysaa wa kullu calayka bay waxaan o dhan adag kaa hor imaanayan bay dhahay kulligood o dhan aday dushaada yihiin bay yidhahdeen waiyaaka nacni adaanu kuu jeednaaye farjic ila allahi ayuha almiskiin baa li ninkii hanjabayey isagiina waa loo hanjabay <laughs> farjic ayuha almiskiin ilahay farjic ila allahi ayuha almiskiin watub fainahu yaqbalu tawba can cibaadihi fii kulli waqtin waxiin wadda canka kalaama man laa yanhaduka xaaluhu qof aan waxba kuu tari hayn hadalka iska teg baa walaa yadun laka cala allahi maqaala ilahayna subxana wa tacala waxba aan kaaga celin kari hayn wa hadihi nasixatun in qabiiltaha waa anaga ku naseexaynana niyo haddaad aqbasho saasoo kale anaguna kuwaan hadda leenaha maca weeye waa idin naseexaynaynaayo haddaba yeela wa mawcidatan waxa weye mawcido weeye in wafaqta ilayha niyow haddii aad arrinkaa waafaqdan iyadana waa mawcido wey wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqiim wa huwa nicma almawla wa nicma nasiir wa huwa xasbunaa wa nicma lwakiil ba yidhaha ilahay baa annaga nagu filan hanjabaadaada hama tarayso orad ka tagbaya wasalaamu ba yidhahdeen sheekhu wuxuu yidhi wa haadihi bicaynihi hadalkiisa dhegeysta marka sheekh sheekhi baa tacliiqiyey wa haadihi bicaynihi xarfan xarfan yuqaalu lilmuxtamiina bilcaduwi lamri kalaamkan ayaanu xaraf xaraf aanu u oranaynaa kuwa hadda gaalada wato ku dhex jira bu yiri shiikhaanu arrinkaan markay dhacday waayo hore wa shiikhan waa ka dambeeyey kuwa kalu ogyahay isagana kuwaasaanu fadwadan baanu qaadanaynaa buu yidhi waanu dul saaraynaa anagu nafsushe waxan lena culimadeed maanta hadii hadli waaye intaanu tan soo qaadno ayaanu dul saaraynaa xarfan xarfan miyaanahay kufarukum khayrun min ulaikum baan leenahay kuwaas badii la gaalaysiiyey kuwa maxaa loo gaalaysiin waay soomaali miya kuwaan kuwaas tunisiyaan iyo maxay ahaayeen maqrib kuwaan maxay yihiin soomaalidu ma gaalowdo boqol kiiba boqol muslim wa <laughs> miyaan ahayn maya xukunka ilaahay nool baa qabanaya soomaali ma yaqaan kuwaan aan carab hayo af carabiyo naga badiyeyba <laughs> carabti waa reer reer xasan wey say u badan yihiin kulli waxay sheegtaan inay magaranaysaa kasoo jeedaan ma garanaysa xasan iyo inay kasoo jeedaan bay sheegtaan way nabigii sala allahu alayh wasalam qaraaba leeyihiin nimankiisaana loo xukumay ahlulbeytka in yihin bay sheegtaan waa la xukumay nimankii gaalnima lagu xukumay haddaa markay diideen annagana waxaan leenahay culimadi baa noo fadwootay alxamdulilah fadwadaananu qaadayna dushaanu ka saarayna xarfan xarfan sida shiku yidhi maxaa jira wax lala xoog kala duwan yihin male kuwaana ka xunba haddaana kuwaanu ka xumayn kuwaana ka ma garanaysaa kama kama liitaan haddaana ka xumayn maxaa marka kuwaana loogu diiday kuwaana culimada u gaalaysiiya cudurdaarka kuwaanu ay leeyihin maxay tahay dawaabidu takfiir baa lama soo marin haddii la yidhaahdo oo maxuu yihi dawaabidu takfiir ma wax dalaaya oo qafil ku xiran yaho aan la furi karin ba maxaa dadka mawaanicdu maxay tahay sow jahli iyo ta'wiil iyo haddii ilaahay ku royahay ikraah iyo maaha idan nimankaan jahli ma haya juhala ma yihiin iyagaaba culimo sheeganayba annagaaba diinta naqaan waxa kaloo dhan waa juhal inay leeyihin iyagaa isku qiraaya inay yihiin culimo inay yihiin jaamacadaan kasoo baxnay dakaatiir aanu nahay kanaanu nahay intaasoo jaamacad diinta ma yaqaan annagaa diinta naqaan xagee jahli ka jiraaba ener jahli odagii cabdulahi jahlig uga dhawaa sooma odagina jahliga loogu cudurdaari waa haddii jahli la tahay odagii cabdulaahi miskiinka uga dhawaa miyahay maxaa jira muxuu yahay kaana waa ani waxaa la ii sheegay rag u dhawaa waxay ii sheegay inuusan saxta carabiga akri noqon ayaa la ii sheegay rag u dhawaa saas ii sheegay laakiin nimankan jaamacaadka ka soo baxay nimanka jaamacaadka ka soo baxay odagii waa lagu tuuray waa si looga nixi waayey nimanka hadda qaylinaya culimada culimo badan rag badan hadda qaylinaya oo leh ma garanaysaa dowladdan waa dawlad islaama ah leh raggii u gooyay bay ahaayeen rasaalooyinka ka qoray muxaadarooyinka ka qabtay inuu cabdullaahi uu yahay murtad kaafir bilahi alcadiim way waajib tahay in la tuuro ajiib kan maxaa ku dhacay <laughs> ninkii kursigiisi fariistay nafsu makaan meeshii nafkeedii ninkii fariistay koofiyadda ka celinasaa malaynaya wadaadkan koofiyadu sitaa marka koofiyadaasa ka celinaysa baashir xajiib wa soo ma garanaysid idan nimankaanu ma aanay ahaa niman juhaal ah tawiil muxuu tawiilkooda yahay ninkaa waa tawiilkiis miskiinka ahaa oo xaakimkii sharciga ahaa oo wax kasta sameeyey tawiilkiis waa laga yeeli waaya inay tawiilka haystaan tawiilkaas tawiil cuntamaya maaha muslimna la dirida gaalan keensana tawiil soconaya maaha maxaa kuu soo haray ikrah ikrah miyaa nimankaa ma la khasbay xabad ba halkaa lagaga hayaa miya hade maya wax allaala wax cudurdaaro ay leeyihiin wadaadada waxay leeyihiin arrinka eh, dawaabid oo in lasoo maro way dawaabid waa kuwaana ha waa la maray maxaa yaala aan ka niqaashno ilo maaha aha dawaabid maaha wax kale oo aan la furfuri karin oo cajaa'ib iska xirxiran maaha intaa un weeye waxa dadka mawaanicda ay u diidaa intii midna ma hayno maxaan kuugu daynaa marka wuxuu ku dhacana kufri inay loo jeedaa maxaan ku daynaa marka wuu yidhi shiku markaa walisaanu xaalihim yaquul buu yidhi wa maqaalihim wuxuu yidhi hadalku waxaad umalaysaa bu carabkooda inuu oranayo yaqulu maa qaalahu sacdiy fa yuqaalu lahu maa qiila lahu buyidhi ninkaa wuxuu yidhi baa lagu ohanaya buu yidhi yaa xasratii yaa xasratii fii kulli yawmin taziidu kurbatii walow kaanat ilmowtu calaya bihamanin lakuntu qad dahabtu bihada alfitani marka waa nin ku dhacay wy marka wuxuu leeyahay raggii waxa wey gaalada soo kaxaystay oo markii dambe ka qomaameynaya wy shallaytadeeda shalaytadeeda maalin kasta kurbadeeda kordhaysa bu leeyay maalin kasta kurba ay kordhaysa haddii mawtku uu lacag ahaan lahaa waan iibsan kari lahaa fidnada waa ka iibsan lahaa waa isdili lahaa bu le war dilniyo meesha naga kaxay baan oran lahaa buy iyaguna sidoo kale ku jiraan bu yii wuxuu yidhi shiiku wuxuu keenay haddana niman kaleo culimaa buu keenay oo min fatwa lxaafid buu yidhi sayid axmed ibn moxamed almaqariy maanasa wuxuu yidhi buu yidhi wayarxamu allahu culamaa alondalus ilahay hau naxariisto culamadii ondalus awaakiru miati alkhamisa sanadkii shan boqolaad dhammaadkiisii xaysu aftow markii ay u magaranaysaa eh, fadwo ku bixiyeen bikhalci muctamad ibn cubaas ninka la yihahdo culamadii ondalus wa ninkaas oo acdaa wuxuu siiyey bacd macaaqili lilkufaar gaaladiiba wuxuu siiyey dhul muslimiintu ay lahaayaniga taageera ahla zayqi walcanaad nimankii ahaa iyo munaafiqiin iyo bele isla socota ayuu wuxuu siiyey meelo ay muslimiintu dhufaysye iyo meelo ay muslimiintu lahaayeen ayuu siiyey wuxuu yidhi ila dagaalama buy dagaalka ila gala buy wuxuuna la diriraya dawladdii muraabidiin la ohan jiray ayuu la dirirayey oo iyadana dawlad maqrib ahayd ayuu la dirirayay oo dawlad muwaxidad ahayd oo ay culimadu intay u yimaadeen niman ma garanaysaa reer ondolos intay u yimaadeen markii nasaaradu inta badan ee ondolos qabsatay intay u yimaadeen ay yidhaahdeen marka intay badda ka tallaabeen ay yidhahdeen kaaleyna noo gargaara dawladdii maqribka jirtay oo dawladul muraabadiin la oran jiray oo dawlad salafiyada ahayd muwaxidad ee uu madaxda ka ahaa ninkii la odhan jiray yuusuf shaashifiin la ohan jiray ninkaasaa madax ka ahaa ninkaasaa marka ciidan xoog badan soo kaxayay baduu kasoo gudbay nimankiibuu dagaal la galay nin kuwa xunxun oo meeshii joogayo munaafiqiina gaaladii bay soo kaxayseen kuwii gaalada soo kaxaystay ninkaas baa oday u ahaa muctamad ibnu cubaad ninka la yidhaahdo culimadii markaa joogtay waxay fadwoodeen inuu murtad yahay soo garanay wuxuu yidhi wa aftaa jamhuuruhum culimmada jamhuurkood waxay aftoodeen buu yidhi biqatlihi in la dilo maaha kaliya inuu murtad yahay maaha maxay aftoodeen biqatlihi in la dilo iyo waliraaxati minhu iyo dadka in looga raaxayo inay tahay fa huwa inay tahay min acdami almuhimaat in ninkaa la dilo baaba waxay tahay muhiimada ugu weyn ay yidhahdeen ninkaa la raadiyo hala dilo somaart culimada maxay yihahdeen iska daa in la dilo e xataa waxba lagama sheegi karo kuwaan maxay yihahdeen muhiimadda ugu weyn waa ninkaa la dilo yihah alxamdu lilah ninka waana la qabtay gacantuu soo galay muslimiinta marka waa lagu odoomiyey gacanta muslimiintu soo galay ninkii yuusuf ahaa gacantiisu kusoo dhacay ma garanaysaa taashifiin la oran jiray ma uusan dilin waa kaxay jasiirad bugeye ku xiray halkaa ku dhintuu yiri maca salaama ah jizyad buu ku xihay taa amiirka u taallaa wuxuu samaynaya ninkii amiirka ahaa harawd isaga u taallaa wuxuu samaynaya ama ha xiro laakiin culimadu maxay fadwoodeen in la dilo ay tahay muhiimadda ugu weyn in ninkaa la dilo waa garan wadaadadii waxay odhanayaan arrinka arrin adag waay arrinaan geli karayn maaha waxaan dilkan la sheegaayo iyo takfiirkaan la sheegaayo iyo waa kama bixi karayaan waxaan u haynaa mid ka yar tan haddii aanay ka bixi karahayn mid kaloo ka yaraan uhaynaa wartan keliya ha sameeyeen wuxuu keenay shiiku isagana sidoo kaleeto wuxuu yidhi siyuudi baa wuxuu sheegay buu yidhi isagoo ka warramaya turjumatu eh, qudaat masr ka warramaya buu yidhi ayuu wuxuu sheegay buu yidhi ninkii la oran jiray sheekh cisudiin ayaa wuxuu yidhi wuxuu ka yimi qadima min dimashq sham buu ila masr buu yimi sanata waxa ahay tisca wa alaaiina wa sitmia soddon iyo sagaal eh, lix boqol soddon iyo sagaal markay hijradu ahayd bisababi muxuu yimi sheiku marka halkaa sham buu kasoo tegay masr buu yimi bisababi wuxuu u yimi ana suldaanaha suldaankii masr baa istacaana bilfaranji ma garanaysa wa acdaahum bacd almudun lmuslimiin ma garanaysa faankara calayhi cizudiin wa taraka lahu ducaa'i fi lkhudba intuu arrinkii aada iyo aada ugu kululeeyey ayuu markaa waxa uu sameeyey ayuu ducadiina markuu khudbooyinka aqriyo ducadiina ku joojiyey intuu la dagaalamay uu wuxun baad samaysay oo aad iyo aad ugu kululeeyey marka uu iskaga aamusay uma ducayo wa saacadahu fi dalika sheekh xamid diin shikh waxaan leeyahay sheikh jamaaludiin abu camr alxaajib almalikiyi baa isagana ku taageeray faqadiba suldaan suldaankii baa cadhooday wadaadadii markay yidhaahdeen waxun baad samaysay gaalaad u yeeratay aad soo dhaweysatay wadaadkii suldaankii waa carooday ma garanaysaa faqadiba suldaanu minhuma fakharaja cizudiin ila diyaari masriya marka waxa weeye waxaan idhi waa masr baan idhi laakin waxa weye waa suldaankii dimashik waxa weeye sham shiikhi marka wuxuu aaday wuu iska tegey oo waxa uu aaday xagga iyo masr buu iska aaday walamaa kharaja markuu baxay oo uu tegey arsala suldaanu ilayhi suldaankii baa rag ka dabadiray wa huwa fi ariiqi isagoo dariiqii sii socda yataraddafu lahu fi lcawdi ila dimashik waxa uu markaa usoo sheegaya u leeyahay warreyo dimashik usoo noqo wadaadkii baa oran war haiga tege war wadaadka markaa tago xagga meela jabhadii balaaga kugu afuufay kugu abuuraya <laughs> marka wuu soo celiya wuxu leey niyo soo noqo faijtamaca bihi waxaa la kulmay wulaatuhu raggii uu soo diray ee ma garanaysa nawaabtiisa habaa la kulmay waqaaluu lahu waxay ku yidhahdeen maa nuriidu minka shay-an waxba kaama rabno ilaa keliya waxaanu kaa doonaynaa an waxay yidhahdeen <clears throat> an tankasir lisuldaani wataqabala yadahu laa ayr bay yidhahdeen waxaanu kaa doonaynaa bay yidhahdeen inaad xoogaa u tusto inaad magaranaysa wax xun samaysay oo aad xoogaa isu jebiso suldaankii iyo inaad gacanta ka dhunkato bay yihahde ee soo noqo suldaanku waa ku daynayaa magaaladaada waa iska joogi kartaa soo ma aragtid laakiin soo noqo oo gacanta ka dhunko keliya inaad xoogaa wax xun samaysana sheeg oo lagu soo dhaweynaya ufiirsa sheekh marka wuxuu ku jawaabay jawaabtaana she culimada ka rabnaa marka faqaala lahum wuxuu ku yidhi ya haula ma ardaahu raalli kama ihi buu yidhi an yuqabila yadii fadlan can an uqabila yadahu wallahi inaan raalli kahayn bu xataa inuu gacanta isagu iga dhunkado buu yidhi iska daa inan gacanta ka dhunkadeen <laughs> gacantaydu inuu dhunkado raalli kama ihi bu yidhi soo ma garanaysa yaa qowm buu yidhi antum fi waadin wa naxnu fi waadin aakhar iskushagoomanihin adinkuna tog baad maraysaan anaguna tog kalaanu maraynaa walxamdu lilahi aladi cafaana mima btalaakum bihi bilada ilaah idinku ibtilayey ee kursi jacaylka ah iyo dawlad raacitaanka wax allaala waxay doontoba ha wadatee ilaah idinku ibtileeyey annaga ilahay naga cafiyey baanu raalika baanu baanu ku faraxsannahay anu mahadinayna bu yidhi ma garanaysa soo ma garanaysa wadaadadii marka waxaan lenahay xataa ducada ma ka daynaysaan oo adinku u ducaynaya intaas ducada keliya ma ka dayn karaysaan bes ilo inuu daalim yahay miydnaad karsanayn haddaad tirahda gaal maaha inuu daalim yahay ma karsantii soo ma garanays bal waa kana waa loo ducaynaya wuxuu qayb gelayaa wuxuu idin kala qayb gelayaa nadawaadki iyo mutamaraadki buu idinkala qaybgelaya markii nadawaadka iyo mutamaraadka kaala gelaayo xabsiyada agtaada kuwa muxidiina lagu cadaabaya yucadab agtaada cabaad baa ka yeelaya nima muxidiina lagu cadaabaya isagana halkuu kuu fadhiyaa waxaad leedahay amiirkii madaxweynihiibaa halkan fadhiya wasiirkiibaa halkan fadhiya waa loo ducaynayaa waa la ixtiraamayaa waa la ammaanayaa idan ba kuwaana culimadii waa meeshii ugu yarayd waay intaa kaliya haddii wixii kale aad samayn weyday intaa kaliya ma samayn karaysid miya shiikii marka u fiirso ilahay khayr buu siiyey wuu tegey shiikhii falamaa wasala masr buu yidhi talqaahu suldaanaha suldaankeedii baa la kulmay wa akramahu wuu soo dhaweeyey wa waalaahu qadaa masr tu soo dhaweeyey oo ixtiraamay ayuu qadihii masarka u dhiibiyey marka meel ka tagto lagugu dhibo ilahay meel kalu khayrkaa siinayo soo ma aragti muxuu uga soo xanaaqay wuxuu haystay dawladnimo haystay maxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa nin qaadiya buu ahaa haddii ilahay ku ran yahay shaqu meesha ku haystay muxuu uga soo tegey ilahay dartiisu uga soo tegey inagina meeshii muwaxidiinta laga tegey xagee la aaday meeshii dawaaqiidiiyo mujrimiinta la aaday walciyaadu billah soo maaragtid ninkaan ilahay dartiisa uga soo tegay markaas baa ilahayna alle subxaana wa tacala khayrkala siiya culimada aqali taqdiirtanaan ka rabna kii kale haddeeta waa adag tahay tii kale soo maa taas waa adag tahay taa qola kale u daynaynaa tan fudayd waa tan hataa waa laga dhaqaaqi laaya maxaa la samaynaya marka waxaan kusoo khatimaynaa waxaan kusoo khatimaynaa nin gaal soo dhawaystay hal ninoo gaala soo dhawaystay iyo dhibkii uu islaamka ku sameeyey iyo fahamkii uu fahmay ninkaasu suldaan wey uu fahmay ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda wanasaara uliya shiku wuxuu noo keenay wuxuu noo keenay wuxuu yidhi baab buu u sameeyey uu leeyahay in dhibaatada iyo mashaakilka ay keenaan iyo cadaawadda ay muslimiinta u hayaan inaan xoogaa kaaga bayaaniyo tusaal warka keenay suldaan baa jira meesha faas la yidhaahdo nin madax ka ahaa suldaana ninkaasu marka nin yahuuda baa u shaqayn jiray ninka wuu soo dhaweyn jiray aad iyo aad buu u ixtiraami jiray wuu u shaqayn jiray ninku qur-aanku wax ka yaqiin nin qur-aanka wax ka xifdisan bu ahaa yahuudiga mhm. maalin maalmaha ka mid ah dugsi qur-aan meel ka jira ayaa macallinkii dugsiga ka tegey kabiirkiibu ku dhaafay saa naga samayn jira kabiirkiibu ku dhaafay ninkii yahuudka ahaa ayaa soo degay wuxuu daabad buu soo raacay meeshii markuu maraaya dugsi qur-aanku ka soo degay dugsi qur-aanka agtiisi buu yimi wiil yar baa aayad yeersaday aayadda wuxuu dhaqaajiyu rabaa waxa laga yaba qolada meeshay joogtaan inaanay aayadda gaarin baa laga yaaba wuxuu rabaa inanku waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu aayaddaasuu raadinaya aayaddaasuu yeersaday ninkii yahuudka ahaa baa maqlay injiilka waxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa waman yabtaqi lislaama diinan falan yuqbala minhu soo maaragti muxuu ka saaray hayr lislaami diina hayradii baa laga saaray tag inanka waa qortay looxiisii buu ku qortay looxii markuu ku qortay ayaa macalinkii soo noqday macallinkii baa yimi macallinkii baa inankii kitaab looxii jegareeyey mase looxii hayraa ka maqan hayra kuma jirto wuxuu ku yidhi kayraad ka tagtay ku dar man qaala laka dalika bu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi ah, rajulun mara al'an bina nin haddana soo maray baa igu yidhi bu in sheekhu isaga malaynaya magaciis yahay sabigiibu wuxuu ku yidhi itusi macallinkii baa ku yidhi itusi ninkii bu yidhi wuu soo wuu ka daba yimi way soo ordeen kadibna ninkii buu tusiyey ninkii markuu tusiyey fadahaba almucallimu mucallinkii baa wuxuu u tegey min xiinihi lilustaad buu utagay ninkan ustaad oo ka sarraya ayuu u wa kaana yaqra'u bisabci ninkaasuna wuxuu akrin jiray toddobada qiroba sheekh hataa macalinki baaba shakiyey baa laga yaaba oo ka xirtaaniyo macalinka waa shaki galayba waman yartadi hayr mela kalaa jirta macalinki baa shakiyey waniga maqiro kalaa jirta soo mara ninkii ustaadkaa buu tegey ustaadkuna wuxuu macallin u yahay suldaanka waa arrin cajiiba ah. waxba isku xiran suldaanku macalin u yahay waa wax cajiiba w arrinkiibuu u sheegay arrinkii markuu u sheegay suldaankiibaa ninkii ustaadka ahaa wuxuu usoo diray farag lagu soo qaadayo gurigiisu qur-aanka ka dhegeysanaayo suldaanku qur-aanku bartaa qur-aanku ka tajwiidka iyo waxaasu baraya kadibna markuu yimi ayuu shiikii suldaankii looxiisi la soo baxay meesha loox baa lagu wada dhiganaya looxiisii buu la soo baxay ilaahay amarkii wuxuu ku soo aaday looxiisii ya ayuha aladiina aamanuu لا tatakiduu lyahuuda wanasaara wliyaaa بعضهم wliyaau bacdi ومن yatawallahu minkum fainahu minhum aayaddaa markuu marayay ustaadkii waxba uma sheegin ninkii wuxuu sameeyey yahuudka ahaay wuxuu sheegay weli male halkaa markuu maraayay ayuu ustaadkii wuxuu ku yidhi acidha aayadda soo celi bu yiri aayadii buu soo celiyay haddana markaasuu acidha haddana aayadii buu soo celiyay acidha ninkii aayadii wuu si muxuu kugu celcelinaya aayadda hmm. aayadii wuu si fiican u dhuuxay marse ilahi wuxuu leeya subxana wa tacaala yahuud iyo nasaaro awliyaha ka dhiganina iyaga awliya isu ah aayaddii markuu arkay ayuu markaa aayaddii joojiyey aayaddii buu fahmay shiiku wuxuu yidhi xataa fahima ilaa uu aayaddii ka fahmay markuu aayaddii fahmay buu wadaca lawxa min yadihi lawxii buu gacantiisi ka dhigay wa qaama lisaaxibi sayfi ninka seefta haystay ayuu istaagay waxaa jira nin halkaan iska taagan oo seef iska sita ak forty sevenkiisa halkaan garab kuu sameeya baa jira soo ma aragtay waqaala lahu wuxuu ku yidhi in kharajta walam najid ra'sa dalika alyahuudi can yamiini dariiq wa jasadihi can yasaarihi jacaltuka fi makaanihi ninkaan yahuudkaa buu yidhi haddaanan madaxiisa oo wadada dhinaca midigta yalaan arag shirkiisa inta kalena bidixda aan olin bu yidhi booskiisa adin kugeenay adaan ku dilayaa saadaan ku yeelayaa bu waxna looma sheegin ogo aayaddii ayuu waxna loo bedel waxaan fahmin aayaddii buu fahmay markaasu yidhi ninkaan yahuudka aayaddaada maxay kuu sheegaysaa ninkaa yahuudka adigu yahuud ku shaqaynaya awliya ka dhigtay darteed waa inaad aayadda ku camal fashaay ka dhabaysaa bu bas wuu soo baxay istaafkii buu soo dhaweeyey marka siduu awalba usoo dhaweyn jiray caadadu ahayd wadadii markay soo mareen waidaa bilyahuudiyi mase yahuudigiio kamaa amara siduu amraya wey madaxiisana xagguu yaal qaarkiisa kalena dhinacaanu yaal faqaala lahu ustaad ustaadki waa wuxuu yidhi ma haada qaala wuxuu yihi calaa takriirika alaaya aayadda aad igu soo celcelinaysa wey bu yii hay aad soo celcelinaysay ayaa ku camalfalay buu yidhi fa ahbarahu xiina bilkhabar markaasuu khabarka u sheegay soo ma garanays markaasu khabarkuu shegay maxaan ka faaidnay marka sheekada qisa cajiiba wa waxaan ka faa'iidnay gaal markaad awliye ka dhigato inuusan ixsaan kuu samaynin walaalkay weeye iyo saaxiibkay weeye iyo deriskay weeye iyo waxa rabta ku sheeg soo ma garanaysid waad garanaysaa waxay samayn jireen ethoobiyaanka intay soo qaadaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala musqulaha ku isticmaalayeen isbitaalkiisa inta lasoo galo la googoynayo kitaabka ilahi subxana wataala markaasa la walalahayo soo ma ninkaan muxuu sameeyey shiikaanu muxuu fahmay ninkaan suldaankaha ah, aayadda keliya macnayla fahmay bas ninkuna waa nin u shaqeeyo oo isaga gacantiisa ku jira wey oo khaadim u ah ma aha nin ciidan wato oo dadilaayo maaha nin khaadimkiisa ah soo ma garanaysa khaadimkiisa wa aad fah ka warama marka maanta waxa la samaynayo muxuu noo sheegaya sheekhi shalayto ninkii shalayto guatanama ku xiraa waxyaalahi u arkay u shalay noo sheegay maxay ahay yani waxyaalahan aragnay wuxuu yidhi meelaha lagu xiran yahay buu yidhi sel kasta meel kastaoo lagu xiran yahay magac bay leedahay mid waxa u yaala buu yidhi guryihii la dumiyey magacoodi baa ku qoran mid waxa ku qoran buy muqdisho kuwaatana ma qolalka mid waxa ku qoran buu yidhi dadka lagu xiro muqdisho baa ku qoran muqdisho baa ku qoran guatemala bay bis dad ku xirxiran yihin lockdownki baa loo socdaa muqdisho waa aarsanaynaa a waa aarsanaynaa halkaasaan kugu xiro kugelin waa muqdisho ku qoran waxyaalaha nu aragna waxaa ka mida buu yidhi kitaabka ilahay inta la googooyo buu yidhi musqulaha lagu ridiyo waxaanu aragnay ka mida waa nin ilaa bakistan laga soo xiray ilaa magarasa intaasoo soo maray ilaa halkaa la gey ilahay kasoo daayay ay shalay dadku warbixinteeni halkaa marka waxaa ka ogaatay waxaad ka ogaatay marka laa ya'luunakum khabaala ilahay siduu yidhi subxaana wa tacaala bal fiiri wuxuu sameeyey inankaa yarkaa fiiri wuxuu baray ilahay diintiisi inuu bedelo qur-aanka ilahi uu bedelaay inanka hadduu halkan qaato maxay tahay kufr ninkii diinta islaamka diin ka dhigta waa gaaloobay baa la leeyahay diin waxba laga aqbali maayo waman yabtagi islaama diinan falan yuqbala minhu khalas macsalada wax allaan wax laga aqbalayo male eri wuxuu keenay hayra laga saaray bes ilinkii yarka ahaa macallinka buu ku haystaa maya nin baa sheikh baa ii sheegay ordaga tag buu leeya ha bal ka warana warkaasa maasha haddaan la helay u shikhu waad maqlaysaa kitaab sidaa lagu qoray marka ninkaan kule may walalahay wey ya ha walu marka nimankaa marka aad walaal ka dhiganayso oo aad xamar keentay oo aad leedahay nimankaasaan anaga wayba diintii bay noo ilaalinayaan baa laleeyahaba oo meel naga ilaalinayaan irhaabiyiinta kuwan dhibta badan irhaabiyiinta ah oo habaarqabayaasha ah oo cadowgana qabsaday ah, cadowga iyagu khawaarij ma isticmaala iyagu cadowga yirahdaan ma khawaarij waa qolada ronron wey <laughs> cadow cadowgaan wadanka kusoo duulay bay leeyihin kuwan walaalahood waa nimankaa ka warrama marka nimankaasa muslim u taqaanin marka nimanka a ah. oo culimadii ay fadwo kasoo saari laayihiin nag hal wadaad oo fadwo kasoo saari laad waa lalayahay sheekho laakin wadaadadii aad sheegi hadaba shalay garowa ku shiray ah. kuwii laftigoodi ma abdullahi ninety one ki la gaaray kun jira so iyaga laftigoodi ma ma garanay kulle qaybtooda ku jiraan baa laga yaaba qaybtood kulle ku jiraan baan umalaynaya allahu aclam allahu aclam ma sheegi karo yaana bay sheegin laakin de kulle rag kale oo hadda kasoo horjeeda un baan garanaya maahine anigu iyaga bidaad ma oran karo ma ku jirin ma garanayo aniga aniga ma garanayo marka insha allahu intaasaan ku joojinayna caawi sala allahu calaa sayidina muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam mar kale waqfada kale waxay noo noqon doontaa takfiirka haddii ilahay noo na gaarsiiyo insha alla wiilka soo socda wallahu subxana wa tacala aclam